cisiiya shaarafci heedda hohoyaday timahadaabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedohoy adag kulan wacan dhegeystayaal dalkiin baaminoo joogtaan si walbadina maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka k n n u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysantaha shan iyo tobanka bisha februari sanadda laba kun saddex labaatan qodobada aad barnaamijka kulankeena ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda oo wada bajaajle ku dilay qeybo ka mid a ah magaalada muqdisho waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa xogo iyo taariikh ku saabsan iyadoo maanta loo dabaaldegayo saddex ilxinsan guuradii kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidamada cirka xoogga dalka soomaaliyeed waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa xukuumadda soomaaliya oo faahfaahino ka bixisay howlgalladii toddobaadkan ay ka fuliyeen ciidamada dowladdu qeybo ka mida ah gobolada dalka iyo arrimo ku saabsan sida markaa shaqooyinka xukuumadda ay u socdaan waad dhegeysan doontaan wasiirkii koowaad ee scotland oo is caasishay kadib culeysya ay sheegtay in marka ay haystaan waad dhegeysan doontaan turkiga weli waxaa socda gurmadka loo sameynaya dadkii ay saameeyeen dhulgariirkii ku dhiftay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdixasan ibraahim kiina socodsiin doona cabdirasaaq afar sameyn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka ka ene yogyogeen isyakaynaye yahanaad heshood layabaalatee yalowgayga daadiga yogyoge isyakaynaye yahanaad heshood layabaalatee yalowgayga daa yaanayo yacaygii rido mayag leelaye waxaan yo'anayo yacaygii rido mayag leelaye arrimiyug yidhi waataad yurtee mayabaalayaan arrimeeyogiyidhi waataad yurtee mayabaalayaan yaldine yabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga daa haynaga yaldine yaabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga xayaanayo yahaygii rido umayag leelaye xayaanayo yahaygii rido umayag leelaye arrimiyub yidhi waataad yurtee mayabaalayan arrimihyugidhi waataad yurtee lamayabaalayaan heestan yuasho waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta maxamed yuusuf cabdi iyo qamar cabdulaahi harow ereyada waxaa laga hayaa muuse cali faruur dhaxanka waxaa iskale maxamed ciga ilbir waana hesii soo baxay sannaddii kunsagaalboqoliyotodobaatanki daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n ishii bugtahay ku bikacso war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadaabidkahaa ku noolo bulshadu ka qaybaha hore ee barnaamijka kulanka keenan aadan gudagelina dhegeystayaal aynu ku bilownee muqdisho weli waxay marti martigelinaysaa dilalka macna darada ah loo geysanayo dadkan waxba galabsan ayna geysanayaan askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaa lasoo wariyey in qeybo ka mid ah degmada xamaar jajab lagu dilay wade mootobajaaj oo aan waxba galabsan uuna dilay askari ku labisan darayska ciidamada militariga soomaaliya waxaa la sheegay in markaa xilliga dilka la geysanayay in ay wateen mootada loo yaqaano nooca fayconta ayna saarnaayeen labadan askari mid ka midana uu markaa si bareera u dilay markaa wada mootobajaaj oo markaa marayay wadada sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta magaalada muqdisho inta badan waxaa ka dhaca dilalka loo geysto dadka rayidka aan waxba galabsan si gaara ah wadayaasha mootobajaajka oo ay mararka qaar dilaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer ku celceliyey in marnaba aan la aqbali doonin in qof rayid ay dilaan askartii loogu talagalay inay amnigooda sugaan haddana weli ma muuqato in arrinta ay dhaqangal noqonayso oo la maqlay hoggaanka xukuumadda soomaaliya waxaana muqdisho inta badan ka dhaca dilalka loo geysto dadka rayidka ee aan waxba galabsan si gaara wadayaasha mootobajaajka oo lagu dilo mararka qaar wadooyinka caasimadda hay-adaha garsoorka ayaa mararka qaar sheega in askarigii dila qof rayid ah marka cadaalada la horgeyn doono haddana weli ma muuqdaan kuwa markaa ku hadal qaadanaya arrinta ama wax ku maqlaya oo halkoodii ayay kasii wadaan askarta dareyska ciidamada ku labisan ee dilalka u geysta dadka rayadka aan waxba galabsan si gaar ah wadayaasha mootobajaajka waxaa la sheegay in xubintii ama askarigii ku labisnaan dareyska ciidanka militariga ee dilka geysta uu goobta isaga baxsaday islamarkaana aan gacanta lagu dhigin islamarkii uu dilka geystay wixii warar ay kusoo kordhaan waad maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijyadeeni wararkeena ayaad ku dhegeysan doontaan haddii alla idmo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud awees jaamac oo shir jaraacad ku qabtay muqdisho waxa uu ka hadlay arrimo badan oo markaa khuseeya arrimaha amniga siyaasadda iyo si guud xaaladaha dalka marka la eego dagaalada dalka ka socda gobolada qaar uu sheegay inay fulinayaan ama ay wadaan howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimo badan oo khuseeya go-aano kasoo baxay xukuumadda soomaaliya waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo arrimo badan ka hadlay iyadoo si habsame u socdaan howlgallada ka dhanka khawaariijta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed qofkiiba uu hal doolar ku darsado barnaamijka difaaca dalka iyo xoreynta dalka lagu xoraynaya khawaariijta tallaabadan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa loogu talagalay in shacabka fursad loo siiyo inay mar kale door weyn ku yeeshaan howlgallada iyadoo awalba ay shacabku qayb ka ahaayeen howlgalladii militari ee socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdibarre ayaa isna magaalada muqdisho kulan kula yeeshay guddoonka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka taliyayaasha ciidanka booliska qaranka iyo kuwa gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir kulankaasi waxaa wasaaruhu uu ku booriyey madaxdaasi inay dardar geliyaan howlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada muqdisho lana yimaadaan qorshayaal cusub oo laga hortagaya khawaariijta nafalcaariga ah ee lagu soo jebiyey goobaha dagaalka ee gobollada kala duwan ee dalka mas-uuliyiintaasi ayaa wasaaraha u ballanqaaday inay labanlaabi doonaan howlahooda lana imaanayaan iskaashi iyo wadashaqayn lagu xaqiijinayo in laga miro dhaliyo amniga magaalada muqdisho dhanka kale sidaad la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqida ee ka hortaga maalgelinta argagixisada national anti money laundering and combating terrorist financing committee namlek waxaa shalay taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii februari ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtarayo khawaariijta qodobadaasi oo toban ka koobnaa ayaa waxaan ka xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna inay sawiri faraha ka hayaan macmiil kasta oo loos furayo simkaad cusub kuwa horuu haystayna la siiyey muddo sagaashan maalmood ah in lagu diiwaangeliyo si waafaqsan qodobka shanaad sharciga ka hortaga lacagdhaqidda ee maalgelinta argixisada qodobka lagu muhiimsanaa waxa uu ahaa in muwaadiniinta soomaaliyeed lagu wargeliyey inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada lacag dharkada maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacagdharkada iyo maalgelinta argagixisada isla arrimaha amniga iyo la dagaalanka argixisada ayaan ku jirnaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qorshaynaysaa in dib loo furo dugsigii tababarka ciidamada corilow oo ka mid ahaa dugsiyadii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeya intii ay jireen waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil ka socota admis iyo britain oo booqday degaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonaya in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababaro qaarkoodna gudaha soomaliya lagu tababari doono hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka nisa ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarad qawaariijta ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan niisa waxay ka waraysaa in khawaariijhta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka shabeellaha hoose waxaa kaloo sidoo kale hay-adda nabad sugidda ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha khawaariijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada gixisada howlgal ciidamada sned ay ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad boqol iyo ay ku dileen ku dhowaad ka tirsan khawaariijta iyadoo tiro kaloo badan halkaas lagu dhaawacay waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan degaano ay ku leeyihiin deegaanka sabiid dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khawaariijta ka mida ah oo magaciisa la yidhaahdo salmaan daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin isla dalka soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khawaariijta ka mid a ah oo magaciisa la yidhaahdo salmaan daadir oo dhanka kale madax isla howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxay khawaariijta kala wareegeen degaano ku yaala dowlad goboleedka galmudug howlgalkaasi waxaa ciidamada s n a ay ku dileen ku dhowaad konton xubnood oo ka tirsan khawaariijta arxanka daran ee al-shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar khawaariijtu ay ku soo qaadeen degaano ka mid ah gobolka jubbada hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland weerarkaasi waxaa khawaariijta looga dilay ilaa iyo toban khawaariij ah guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa khawaariijta looga dilay in ka badan laba boqoloo qof waxaana xusid mudan in howlgalladaani ay ka dhacayeen ilaa iyo afar eh, dowlad goboleed sida jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo weliba galmudug dhinaca ajeendooyin kale marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu soo gebagabeeyey safar uu dhowaan ku tegay dalka talyaaniga halkaasoo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka talyaaniga wasaaraha talyaaniga waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaasi ay joogeen ay la sameeyeen wadahadallo wasaarado iyo hay-ado badan oo dalka talyaaniga ka mid ah waxaa kaloo madaxweynuhu ka qaybgalay shirka ifad oo ah urur caalami ah oo dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay oo lagu soo gebagabeeyey dalkaas talyaaniga soomaaliyana looga cafiyey deemihii lagu lahaa ee xubinnimada dhinaca duulimaadyada carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo muqdisho ah ilaa iyo dubay waxaa duulimaadyahaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yidhaahdo sagaalka bisha soo socota ee maarch waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib lasii saddexda bilood saddex bilood kadib lasii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka fududayn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka loona dheerigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys jaamac ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo markaa shirka jaraa-ida toddobaadlaha warbaahinta uga warbixinaya arrimo khuseeya go-aano kasoo baxay xukuumadda oo hore uga soo baxay howlgallo ciidamada dowladdu sameeyay in arrimo kale maanta taariikhdu waa shan iyo tobanka bisha februari sanada saddex iyo lixdan sana ayaa kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay ciidamada cirka xooga dalka soomaaliyeed waxay soo mareen marxalado kala duwan waxaana marka xorriyadda markii aynu qaadanay baadurbaabaa la asaasay marka la eego ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ooba la dhihi karo waxay ka horeeyeen xog markii aynu qaadanay waa kan taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamuud sheekh cali oo markaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ciidanka cirka inaysan helin ilaa haatan mudnaantii ay mudnaayeen ay ahaa in la hormariyo xirfadahooda inay helaan agabyo iyo markaa aalada casri ah oo ay ku shaqeyn karaan ciidamada cirka sidii waxay u baahnaayeen oo ay kamid yihiin diyaaradaha waxa uu ka sheekeynayaa marxaladii kala duwanaa ay soo mareen dadkii ugu caansanaa ama taliyayaashii soo maray ee hoggaanka u ahaa ciidanka cirka soomaaliyeed in weli ciidanku u baahan yahay in la kaabo la ogaado waxa ay mudan yihiin si marka ay uga mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta ka ah horumarada guud ee dalka maanta waa ay tahay shan iyo tobankii bishii labaad ama februari waxaan xusaynaa sanad guuradii lixdan iyo saddexaad ee ka soo wareegtay asaaska ciidanka cirka soomaaliyeed oo ku beegan shan iyo tobankii februari kun sagaal boqol iyo lixdanki waa ogahay maanta inay maalin adag tahay ku adag tahay ciidanka cirka meesha uu joogo iyo maalintaas meeshuu joogo ciidanka cirka intii ku soo gaartay ayaa garan karta wuxuu ahaa intii aragtay iyo intii waagaas joogta baa garan karta hase ahaatee waa walba wakhtigiisa buu joogaa wakhtiga maanta aan joogno midka xunba waa soo marray hadda haddana waa ka gudbi doonaa insha allah marka waxaan u hambalyaynayaa saraakiisha saraakiil xigeennada aliflayda iyo dablayda xaasaskooda iyo caruurtooda ciidanka cirka meel kasta ay joogaan iyo meel kasta ay adduunka kaga nool yihiin waxaana leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto inta noolna ilaahay horumar iyo barwaaqo ha gaarsi inta dhimato ay ka mid ahaayeen qaar ka mida taliyayaasha ciidanka soo maray na waxaan leenaha allah u naxariisto si kastay ku dhinteen iyo meel kastayba ku dhinteen annagana gadaashood ilaahay nama duleeyo ilaahayna ha naga dhigo kuwii taariikh fiican ka taga ayagu taariikh fiican bay ka tageen aniga xeradaa waxaan imid anigoo lix iyo toban sano jira saan qiyaasayo si lix iyo toban shan iyo toban baraakadaas ilaa derbigaanay soo haysatay jid baa u dhexeeya keliya qol ku yaallaa seexanaaye waxaan u maayanaya anaa dable ka ahaa wixii seexanaya halkaa saddex aliflaa u hooseeyo laakiin shaqo gaar ahoo ciidanka ii dhigtaan haye markaan taariikhda dib ugu noqdo asaaskaas ciidanka cirka markii la asaasayey waxaa u joogay duuliyayaal waxaa u joogay farsamo yaqaano waxaa u joogay diyaarado oo ilaa shan diyaaradood ah maanta diyaaradna ma lihin duuliyana ma lihin farsayaqaanna ma lihin laakiin dad baan noo joogo waxaan leennahay ciidan isugu jira saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley tiradii maalintaas lixdankii ciidanka lagu asaasay iyo tirada maanta hadda aan joogno waxaan leeyahay waa isu dhowda aad bay iskugu dhowda saraakiishaa saraakiishii ka badan aad uga badan waayo lix sargaal baa joogtay maalintaas iyo afar iyo toban sargaal xigeen baan filayaa inay ahaayeen sidaan taariikhda ku hayo inta kalena aliflay dabley ba ahayeen laakiin aqoon leh rag aqoon leh anigu kollayba waxaan ku soo biiray lixdan iyo toddobadiiba lixdan iyo lixdii baan dhihi karaa dhammaadkeeda markaan waxbarashada soo dhammaystay waayo markaan waxbarashada aadaayay ciidanka dhulkaan ahaa anig ribaarta kumaandaana maanta marka aan joogno waan xusayna taariikhdaas waan isxusuusinayna keliya laakiin xusid kale aanan xusaynin waxay sharaf noo tahay inaan annaguna maalinteenna joogno dadkaasna maalintooda ay joogaan marka aniga khudbadayda maanta waxay ku saabsan tahay inteeda badan wax yaroo taariikhda ah iyo inta kaloo dardaaran ciidanka cirka intii ku soo gaartay waan ku soo gaartay wuxuu lahaa taariikh dahab baal dahab ka gal kun sagaal boqol lixdan julaay baan intaa qaadanay xurriyadda sida taariikhda ku qoran tahay agost diyaarad ciidanka cirku leeyahay oo duuliyayaal iyo farsamo yaqaano soomaaliya soomaali ah ay wadaan ayaa wafdi soomaaliyeed oo wasiir wasiir ku-xigeen uu hogaaminayo arrimaha dibadda ayaa halka ka qaaday markaasa waxay geeyeen kongo oo dib heshiisiin ilaa hadda kongo dib heshiisiinta ka socd dib heshiisiin ka socd waddamada afrikada madow oo diyaarad ay leeyihiin ku taga annagoo markaas hal bil keliya xurriyadda haysanna annagay etoobiya ka jirto etoobiya ciidankeeda waxaa la asaasaan u malaynayaa kun sagaal boqol labaatan iyo saddexdii annagana waxaa la asaasay lixda waxay ahayd sharaf weyn oo lala yaabo oo aad iyo aad waddamadii o dhan ka soo qeelay la yaabaan duuliyihii hogaaminayay markaas diyaaradda oo ciidanka cirka taliyo ka ahaa allah u naxariisto axmed sheekh bacow noofembar isla sanadkaas lixda ayaa asaga xaaskiisii caruurtiisii duuliyihii labaad oo la socday iyo farsamo yaqaankii ah waxay ku dhaceen baddaa u dhexaysa badda cadmeed oo u dhexaysa berbere iyo cadan dib dibdamara looma arag halkaa waxaa kala baqaaday taliya ku-xigeenkii allah u naxariisto calimataan xaashi oo ahaa runtii nin wadani ah geesi ah karti badan dadaal badan ilaa toddobaatan iyo kowdii asaa ciidanka cirka hogaaminaya waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaa aabbihii ciidanka cirka waxaa ka ambaqaaday ambaashatoor yuusuf xasan ibraahim yuusuf dheeg waa nool yahay ayaan dhood inuu yimid baan maqlay markaan maqlayna waa raadiyey hor inuu baxaana la ii sheegay taariikhdaas ciidanka uu soo maray ciidanka cirka wuxuu meesha ugu sarraysa gaaray kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo lix fikta ugu sarraysa hadda shalay haddar waxaan dhegaysanayay khudbad uu ciidanka cirka maalintaan oo kale shan iyo toban guuradii u jeedinayay maxamed siyaad allah u aan hadda keliifka ka helay nin baa ii soo diray aan dhegaysanayay runtii nin kastoo dhegaysta waxay ku beeraysaa xamaasad iyo qiiro maanta waa ognahay meesha aan joogno iyo dadka ciidanka cirka ay wax ka sugayaan ay dhici karto dad aan garanaynin wuxuu ciidanka cirka yahay in wax laga sugaayo waa nasiib darro dadka qaar say ciidanka cirka u qaymaynayaan inay u qaymeeyaan waa wax aad iyo aad nasiib darro u ah laakiin waa laga bixi karaa waayo waxaan isleeyahay madax qaran oo aqoon u leh ciidanka cirka wuxuu yahay inay joogaan haddii ay jiraan kuwo yasaya ama hoos u dhigaya inay joogaan kuwo wuxuu galo ciidanka cirka iyo wuxuu guda yaqaana oo mas-uuliyiin qarana inay joogaan taasaan filaya annaga maanta aan joogno oo aniga iyo rag kale aan idinkugu daaweynaaye iyo dhallinyaradiinna waxaan leeyahay dhallinyarada ama saraakiil ahaadaano ama saraakiil xigeenna ahaadaano ama aliflaya dablayd ha ahadaane waa mustaqbalka ciidanka adinka ah laakiin qofka goormuu mustaqbal noqon karaa markuu asagu qof dhisan yahay markuu asaga shaqadiisa ka adag yahay markuu asagu hal abuur leeyahay markuu dalqasho leeyahay inuu og yahay markuu og yahay wuxuu u jooga meeshaan iyo waxa ka maqan ninkan waxaa la yidhaahdaa askariga askariga qof kastoo dhan askari waay aan ku fakerin inuu jenaraal noqdo askari fiican maaha waayo ciidan waxaa laga gaara darajada ugu sarrayso laga gaara waa jenaraal marka qofka aan ku fakerin ama sargaal ahaw ama dabla ahaw ama xarubta ahaw waxaa weeye qof aan jirin waan oo qof horumar lahayn waxaan ka xumahay askarta halkaa taagan rag badan oo ka mida ah inay waxbarasho meel fiican soo gaareen laakiin markay soo gaareen inay ka hareen ay joojiyeen annagoo ula diyaara ah oo weliba kharashkii saraakiishaas ugu dayactirnay meel inay ka hareen oy baxbaran waayeen aad baan oga xum laakiin weli waxaa diyaar u nahay intay nafta lagu jirto inaan wax idin marka waxaan leenahay war ilaah way ka barto tobanba allah ka dhige inaad waxbarashada dib ugu laabataan dib ugu laabataan intaan ogahay laba askari baa ka jirta oo waxbarashadaas ilaa hadda inay wadaan raba laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad dib ugu laabataan ama kuwii dugsiga dhexe ka baxay oo dugsi sare galaya ha noqdaan ama kuwii dugsiga hoose ka soo baxo dugsiga dhexe galaya ha noqdaan inaad dib ugu naaqataan annaguna diyaara idiinna saraakiisha iyo askartaba intaba dhammaanba dhallinyarada haddaad ku soo biirta ciidanka waxaa leeyahay mustaqbalka gacantiinuu ku jira taliyaha ciidamada cirka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamuud sheekh cali ayuu ahaa oo markaa ka sheekeynayay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen taliska ama ciidamada cirka soomaaliyeed oo markaa uu sheegay inay muhiim ahaayeen inay ka mid noqdaan talisyada ciidamada marxalada kala duwan oo markaa kuwa horumaro leh iyo gaabisaba ay jireen in tanii markii la aasaasay ay soo mareen welina ay wajahayaan xaalado kala duwan ayuu markaa ka sheekeynay xili maanta loo dabaaldegayo saddex iyo lixdan sano guurada kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay taliska ciidamada cirka ee xooga dalka soomaaliyeed barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal isiiya shaarafci heeda hooyaday timaha daabidkahaa ku noolo ulmadu ka bulshadu ka dhex tumee weli barnaamijka kulanka k n dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin aad nagala socotaan dhegeystayaal markan dalka scotland haddaan egno wasiirkii koowaad ahna hogaamiyihii wadankaasi nicholas stergon ayaa iscaasishay kadib sideed sano ay xafiiska joogtay iyadoo la hadlaysay warbaahinta waxay tiri go-aankani waxa uu yimid uuna ahaa midaan muddo dheer ka fakirayay waxaan doonayay inaan qiimeyn ku sameeyo muddo dheer sida shaqadu u socotay waan ogahay in go-aankan yahay mid lama filaan ah haddana waxaan dareemayaa inay tahay mid aada u adag waxaa la joogaa xilligii aan banayn lahaa xafiiska ayay tiri master serjon oo markaa ku dhawaaqday iscasilaadeeda xilli warbaahinta la hadashay waxay noqotay hoggaanka xisbiga haya talada dalka ee loo yaqaano scottish national party s m p sanadii laba kun xilliga oo aftideeda weyne loo qaaday dastuurkii dalka looguna codeeyay shan iyo konton boqolkiiba in scotland ay qeyb ka ahaato dalka ama dalweynaha great britain horaantii waxaan isku dayayey inaan ka jawaabo su-aalo badan tani waxay u muuqataa inay tahay midii ku habooneed xilligan in aan ka jawaabo miyeynu oyneynaa haatan mise go-aankani waa mid saxa kan ayaa muhiim u ah waxaan dareemayaa inuu yimid xilli fiican waa go-aan sax ah dalkana sax waa ah aniga iyo xisbigeygana sax u ah iyo sidoo kale gobonimadeenaba sidaa ayaan dareemayaa nolosheyduba sidaa ayay ku faraxsan tahay hadalkeeda raacisay iyadoo sii hadlaysa waxay tiri waxaan fahansanahay aana dareemayaa in wax weliba ay u baahan yihiin laga jawaabo dhammaan su-aalahaasi jawaabtooda waa haa su-aasha labaad runtii waxaan dareemayaa inaan aad u shaqeeyey waqtiyo badan nolosheeda waxay u baahan tahay markan inay hesho fursad ay ku nasato muddo siddeed sana ayaan xafiiskan joogay waxaan xilli adag ka shaqeeyey dalkan sidoo kale waxaan gaaray xilligii gabagabayada tani ma aha lamana dhihi karo kaliya waxaan soo gabagabeeyey siyaasadii guud balse xafiiska ayaan banaynayaa ay hadalkeeda sii raacisay master starjon waxay joogi doontaa xafiiska tan inta laga dooran doono qofka bedeli doona noqon doonana wasiirka koowaad ee matali doona ama hogaamin doona dalka scottishka loo yaqaan scotland waxaa markaa la filayaa in xubnaha xisbiga ama baarlamaanka scotland ay soo dooran doonaan hogaamiye bedeli doona gabadhan xafiiska bannaysay sheegtayna inay gabi ahaanba ka tegayso shaqada xafiiska wasiirka koowaad ee dalka scotland siyaabo kala duwan ayay warbaahinta u hadlaysaa iscasilaadeeda waxaana markaa dad badan ee layaab ku noqotay aan lana filaynin in markaa ay sidan fudud ku banayn karto xafiiska master stragon ayna ka tagi karto markaa shaqada waxaa la aaminsan yahay in haweenidan ay ahayd haweenay marka la eego aad u shaqeysay wax badanna markaa dareemaysay inay ka qabatay marka la eego dhinacyada horumarada arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iscajilaadeedu waxaa lagu fasiray siyaabo kala duwan dad badan waxay aaminsan yihiin in iscajalaadu ay keentay inay ku cuslaato shaqada maadaama ay muddo sideed sana xafiiska joogtay waxaa la aaminsan yahay in ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunaak xukuumaddiisu ay markaa ka xirtay arrimo badan oo sharciyo ahaa oo saameynayay dalkan scotland qeyb ahaana siyaasadda go-aanadu ay ka saameeyaan marka la eego go-aanada soo baxa aqalka westminster ama down street ee looga arrimiyo dalkaasi ingiriiska ama great britain waxaa haatan la dareemayaa in markan go-aanadaas soo baxay ay ku keeneen culeys shaqadii xukuumadda scotland sidaana ay markaa keentay inay xafiiska kaga tagto gabadhii hogaaminaysay muddo sideed sanaha ahaydna hogaamiyaha xisbiga talada dalka scotland haya waxaa la filayaa in baarlamaanku go-aanka gaari doono qofka iyada bedeli doona noqon doonana hogaamiyaha xisbiga s n b sidoo kalena wasiirka koowaad noqon doona dhinaca kale yukrain haddaan eegnan waxaa laleeyahay waxaa kasii daraysa iyana xaalada dagaal marka la eego bakhmuud magaalooyinka u dhow iyo qeybo kale oo kamida ah gobolka luhaniski ciidamada ukrein waxay sheegeen in maleeshiyada ruushiyaana ay weerareen luhenski kadib markii ay sheegteen in ciidamadu ay guulo ka gaareen marka la eego furmaha dagaalka ee dhanka bari ama gobolada dhaca bariga dalka ukrein jarmalku iyana waxay sheegeen in ay dhaqaalo badan ku bixin doonaan gaashaanbuur nato xubin ahaan iyo sidoo kale si guudba marka la eego si ay wax kaga qabtaan culayska saaran xukuumadda kiyef ee ku aadan dagaalka iyo duqeymaha kaga imaanaya ruushka waxay ku dhawaaqday jarmalku in si degdeg ah ay markaa u furin doonto qorshayaasheeda ku aadan taageerada milatari ay siinayso ukrein si ukrein isaga difaacdo waxay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ay kaga imaanaya ruushka muddo sanada ayuu ku dhow yahay dagaalka ukrein iyo ruushka ilaa ay haatana ma jiro wax natiijo weyn oo dhinacyadu gaareen marka laga soo tago in dagaalkani sababay burbur soo gaaray dalka ukrein barakaca malaayiin ruux dhimashada kumanaan kun oo ruux iyo dhaawaca jira intaa ka badan iyo sidoo kale in si guud dhaqaalihii dunida uu saameeyey burbur dhaqaale oo xoog leh uu ku yimid darafyada dhinacyada reer galbeedka iyo dalalka ruushka iyo saaxiibadoodaba waxaana intaa muuqata in weli culeysku yahay mid jira mana jirto ilaahay haatan tanaasul dhinacyadu sameynayaan ruushku weli wuxuu ku adkeysanaya inuu dagaalka wadayo halka yukureenna ku adkeysanaysa inay isdifaacayso barnaamijka kulankan dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network muraadkeyga gaarka taariikhdeegaan amad sahaad maqaarkaad u saarteen madsahaad maqaarkaad u saartay waxaan ay ku luuqeynayeen fanaaniinta xalimo qaliib magooli maxamed suleymaan tube waxa ay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin arbacaha taariikhduna waa shan iyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta afartan lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol sagaaliyo toban cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo xilligaasi ahaa wasiiru dowlihii wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax lagula eegtay magaalada muqdisho maanta oo kalena sanadii labada kun waxaa lagu dilay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland sheekh cabduqaadir nuur faarax gacamey oo ka tirsanaa culimmada soomaaliyeed ee ugu waaweyn puntland iyo guud ahaanba dalka soomaaliya maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun laba boqol oo askari ayaa ku geeriya geeriyooday qarax ka dhacay markab uu lahaa Mareykanka oo xilligaasi taagnaa degedda magaalada hafaana maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol soddon franklin rosafelt oo xilligaasi loo doortay madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu ka badbaaday isku dayl dil oo lagu doonayay in lagu qaarijiyo isagoo socdaal ku marayay gobolka florida gaar ahaan magaalada miyaami xilligaasi waxaa rasaastii madaxweynaha lagu riday ku geeriyooday duqii magaalada miyaami oo lagu magacaabi jiray anton sermag maanta oo kalena sannadkii kun iyo afartankii hogaamiyihii jarmalka adlof hitler ayaa waxa uu sheegay in dowladiisa ay dhammaan maraakiibta ingiriiska u aqoonsan tahay maraakiib dagaal kadib markii ay maalin ka hor ingiriiska ay shaaciyeen inay maraakiibtooda ganacsiga ay hubeynayaan maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol afartan iyo labadii ciidamadii xilligaasi ee jabaan ayaa hareereeyey dalka singabuur maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo ku dhowaad saddex iyo toban diyaaradood oo ahaa nuuca qumaatiga u kaca uu maraykanku lahaa ayaa lagu soo riday dalka fietnam ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun sideed iyo tobankii waxaa iscasilayay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee dalka etoobiya xayle maryam desaliin waxaana xilka la wareegay abiy axmed guud ahaana waageynta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n luulwey maasantahay xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhacay nala socodsiinaysay markan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jordan ayman safadi ayaa booqasho ku tagay magaalada dhimishiq ee caasimada dalka syriya booqashada ugu horreysay tanii markii dalka syriya uu faraha la galay colaad iyo dagaalo sokeeye master safadi ayaa sidoo kale waxa uu gaari doonaa dalka turkiga si markaa uu muujiyo midnimo iyo inay ka xun yihiin waxaa ka dhacay turkiga iyo syriya oo dhulgariiro xoogan ay gelgeleen dhulgariiradaasi oo sababay dhimashada in ka badan koob iyo afartan kun oo ruux marka la isku daro tirada ku dhimatay labada dal dhulgariirka safadi waxa uu la kulmi doonaa madaxda ugu sarreysa dalka syriya waxaanu kala hadli doonaa arrimaha taageerada caawinaada dadka ay saameeyeen dhibaatada uu sababay dhulgariir ku dhuftay dalalka syriya iyo turkiga ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka jordan sidoo kale waxay sheegeen in diyaarado sida gargaar bini ay tegi doonaan dalalka syriya iyo sidoo kale turkiga waxaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa sida la sheegay socdaalkan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka jordan uu ku tegay dalka syriya arrimo ku aadan in dib loo soo celiyo xiriirka labada dal lana wanaajiyo wadashaqeynta ka dhexeysa wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal iyo arrimaha diblomaasiyadda sidoo kale waxaa la filaya in laga wada hadlo sidii markaa jordan ay ula macaamishay ama ay u martigelisay kumanaan kun ama tobanaan kun oo qaxooti siiriyaan ah kuwaasi oo ku jira xirooyin qaxooti ku yaala dalka jordan sidii ay uga qeyb qaadan lahayd una sii wadi lahayd arrimaha iyo sidii looga hadli lahaa markaa in lasii wado marka la eego dadaalka ku aadan wax ka qabashada arrimaha bani-aadinimo ee dadkani u baahan yihiin master safari booqashadiisa ayaa imaaneysa iyadoo syriya siyaasad ahaan marka ay tahay mid la karantiilay marka la eego arrimaha diblomaasiyadda hogaamiyaha syriya bashaar al asad ayaa u muuqda mid markaa aan la macaamileynin saaxiibada caalamka ama dunida waxaana markaa muuqata in dunidu aysan kala maarmin loona baahan yahay in dal weliba ula macaamilo dalalka dariskale ama dalalka kale isku xulafada yihiin si markaa loo helo isbahaysi siyaasadeed oo markaa ka caawin kara arrimaha militariga siyaasadda iyo arrimo guud oo markaa marka la eego taageerada looga baahan yahay fakaarayaasha caalamiga master bashaar al asad ayaa waxaa la sheegay in haatan uu helay wicitaano badan oo madax kala duwan oo ku jira ururka jaamacadda carabta iyo dalalka dariska la ah syriya sidii markaa ay kala shaqeyn lahaayeen in markaa wax laga qabto dhibaatada salfatay ama ay ku geeriyoodeen kumanaan kun oo ruux oo kamid ah dadka syriya kadib dhulgariir xoogan oo ku dhuftay qeybo kamid a ah wadankaasi syriya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney caynaanshihii guud markuu camal guhaadooday dagaalkuu cillaamiyey dadkii soo ciyoonkacee cirif iyo ka cirif macawisley ciil qabtaad timide ha yeeshee caloolsami kuwaan cidu ka eegaynin oo curyaamin iyo dhagar wadaan caam u aragnaaye ummaddana cidhiidriga mid uga ceyshayaa badane ciriqii ragaadiyey bulshada lagana caal waayey caafimaad in loo helo markii caadil laga tuugay oo cududda xooggiya shacbigu ciiska wada qaatay ayuunbay caqabad nugu noqdeen caabuq wadayaale cagwareejintooda nafluhu ciil u go'ayaaye iska daacol nala hawlgaliya ciidan iyo xooge dadkii caabbanaabay qalbiga uga cayaareene hase ku camal seegeen hadday celin karaaya mooyaane halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoon guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii ha ka caajisina waa midnimo calansurkeediie eh, mau yidhi warkalmaanay waxaan ku riyooday madaxweyne xasan shiikhoo gabyaya horta ma riyadaa guurowga gabay u taqaana meel dhaho la roogsada malaaw kanagay soomaaliyo heshiisa oo dunida la heshiisa eh. miyuu yidhi horta kalemaanay cagtii joogsa weydaa mar bay ceeb ma kulantaaye madaxweyne ma la nabi karaa war nin xilqaada eed qaadaa la yidhi hilliminama dembinagati waabayaabanaa'ana kollayba ninka madaxweyne ku been abuurtaa eh. aniga iga geesisan war gaboosow eh. muuse bixi markaad ku been abuuran jirtay maxalaal bay ku ahayd naw war adugu kaftankiiyo dhafta miyaadan kala aqoondee ayaay warma sidaasaad doonaysaa jeelka mandheere inaad uga badbaadid wareedhaha warka hanaga qasinina nin baa godka jilaca uu socday aan dhegaysanna suga war kalemaanay leedinma warrami karee eh. godka jilacuna riya laguma galee gabagii madaxweynuhu wuxuu ahaa cadaawaha dadkii loogu tegey waayo badan ciilay cirka iyo dhulkana ciidamada looga caawinayey carcararka iyo faniinkii haddii cayrsha laga waayey amay beladii dib u caashaqaan ha iska celiyeen war ma galmudug buu la yaabay war calaaya kulli xaal horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa haysa sii nabo aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi melaga cabsado cidla colka degan maculuma melaga cabsado cidla colka degan ma culuma abdulow horta ulmo malku obsadow war cabdulow saaxiibkaa isagoo lugaynaya miyow meel howdahoo cidlaa nimanka ugu tegey war kalemaanay marar badan baadiyaha waxaa ka dhacay dad baadidoona oo xoolo ka lumeen ayagoo raadinaya waxaa ka soo duldhacan meel ay nimankaani ku dhuumanayaan kadibna inta qabteen oo basaas ku eedeeyeen imisay dileen war kalemaanay waxaa la yidhi mar hadduu is-abaabule shacbigu aarmigana raacay oo raggii baadda laga ururin jiray diiday amarkooda adhaxduu allaylehe ka jabay ururkii shaydaane markay madaxdu toosh ku ifisee uunku wada eegay adoorray noqdeen bahalihii aarka loo qabaye duulaan agaasiman markuu xooggu ku ekeeyey unkadkii rasaastiya markay uuradii qarisay sida ugaar shabeel aragtay bay ooda jebiyeene meelaha waxaa lagu arkaa mayd awaara lehe bilaadkii markii laga eryaday oon u baaba'ee ololaha haddii aan la dayn weynu ka adkaane eebada la dhaca duulku waa ehelunaarkii adduunyada markuu ilaa ilaahadhise aadmiga simeehe ninna asaagee inuu addoonsado uma abuurine war kalemaanay war ma haysiine oday waa yeela oo xanuunsan oo siddeetan jir oo baadiyaa deggan iyo laba wiiloo awowo u yahay ayay gobolka hiiraan ku dileen khawaariijti waxaana la sheegay deegaanka ay ku dileen oo iji la yidhaahdo degmada jarlaqsi hoos taga hadda ka hor maray deegaankaas soo weerareen oo dadweynuhu hilfaa u taageen waxay laayeenaa layidhi lo' badanoo deegaanka laga leeyaho meel ku xaraysneed kibirkii kashiitilongoba kuuleela banjira longooriya weereena war gobolka mudug waxaa la soo bandhigay oday siddeetan jira oo qorigiisa wata oo ciidan hor socda waxaana la sheegay deegaanka inuu ku dhashay muddana ka maqnaa war maraashuu tababaru jiri wargee warka iga dhexgelina shabaab baa uga cararay baa la yidhi geeliisi iyo adhigiisii kadibna markii ilaahay ciidanka dawladda u keenay ayaa maadaama uu deegaanka kale yaqaana yidhi anigaa horkacaya heddegodka khawaarijtu ku dhumataba asagaa ka soo saarayaa la yidhi oo waa hor socda war odagaas waa arkay oo waxaa la yidhi laba shaqow hayaa qorigiisa asagaa watoo xabadda koowaad ridaya dhulkana asagaa kala yaqaanoo ciidanka hogaaminaya axsan yaa wadani ma loo dhashaa wadani mase waa la iska dhigi karaa wadani aa la yidhi war kalmaanay war ma haysina bariga gobolka mudug aagga bacadweyn maanta kabtaydii maaragtiyaa ka dhacday war farxaanow cabdulla birool iyo buula xaajimaad ka hadashid maxaa bacadweyne kaa galay naw war adiga laftaada maad laascanood ka hadashid maxaa somalilan kaa galay somalilan war kama hayside madaxweyne ku-xigeenku waxuu yidhi laasacaana waxaannu diraynaa odayaasha dhaqanka ciidankii ma ka saaray ka joog adiga maahe war dagaalka dagaalka hanaga kor saarinine meesha dagaalu ka socdoo shabaab ku hoogay waa bariga gobolka mudug bacadweyne aryaadhaha horta lamada dagaal farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah midna waa xaq midna waa baadil mid waa dagaal sokeeyo ehel walaalahoon ishureen isku dilaayaan midna waa dagaal shisheeyo cadow khawaariij la yidhaa lagula diriraayo hadda xaa la iskala soo jiraa waxba iskuma lehe cabdilow iska hubi shisheeyaha wiil yaabihii baa labada garab u kala dagaalamaye adyaa wiilkaagoo khawaariij ka raacay haddaad aragto ha soo dhowaysan shisheeyow kaa yahay war kalamaanay waxaa la yidhi wax dhambay halaageen bulshada koo xabaarani wax dhambay hoyaad iyo harsimo horumar diideen wax dhambay hiq iyo cil bulshada hugantallaabtiiye huwan ciidamaa iyo markii shacab hareereeye halhaleel markii loogu kacay hageeray waa ceebe holliwa shabaabkii in badan beenta hay jiray halgankii inawada guusha waa ku harsa doontaane waar wallaweynay war ma haysiine dagaalkii laascanood waa lagu guulaystay aga war ma muuse war warkii ismada maa dhaqan galay habad joojintiya dagaan digaha maa laga dhigay madaxweynaha puntland deni miyaa booqday war madaxweynihii hore farmaaja somalilan ku eedaynaysa inuu taageeraye ma ku guulaysta war ma macabdimadooba gacanta lagu dhigay dee wallaweynay waxba nilima sheegi karo dadka dadka waalaa tihiine dagaalkii laascanood madaxweynuu dhalay waxaana iscaleema saaray ganacsada maxamed jabuutaawi <laughs> shilaysa moogdo ka daanfaragey war cabdinuur darmaan miyuu iska bareejeey bowey buntland ma og war madaxweyne maxamed jabuutaawiyo markuu isku caana shubay khudbad jeediyey wuxuu yidhi anigu madaxweynaha somalilan muuse biixi waa ka fiicanahay war ma askartu uga horreeyey warwarka iga dhexgeline wuxuu yidhi anigu dad nool baan rabaa inaan xukumo muusena wuxuu rabaa inuu xabaalaha u taliyo hooyada bari ka ooyaysa iyo tagalbeed ka ooyaysana muuse waa dushiisa war hadduu madaxweyne noqday muxuu muuse ka rabaa war madaxweynaha isdoorta maxamed jabuutaawi wuxuu sheegay halka sartu ka quruntay wuxuuna yidhi muusow waa adigii ganacsiga jaadka laascaanood ku wareejiyey wiilkaad adeerka u tahay caanakalis waad aragta waxay dhashay marka halkaa waxaa iiga caddaatay dagaalka dhan ee laascaanood ka dhacaya asalkiisu inuu yahay jaadkii laga joojiyey maxamed jabuutaawi aryaadhaha khilaafka laascaanood iyo dagaalka ka taagan allaha damiye xamar jajab iyo xamar weynan hadda soo marayo ciilan bistay ahay naw waarbayaad ku kuftay arwarkahayga dhex gelina horta bajaajilayda xaal laga rabaa jidkii haddana lagu hiyey aryaa jidxiri kuuroone hor maxaa loo dilaa war cabdulow taliyaha cusub ee ciidamada booliska waa ka digay in la dilo bajaajlayda hadda uu ka digay haddaa la dilaye war yaab waa ciidanka may go'aansan ino bajaajlaydana eberkasiyaan war ciddii tiirka calaf u gala miyaad adigu ka celi kartaa war calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday taliyaha cusub ee booliskuna sheegay qofkii qof dilay in la dilayo war taasiyadeen ha tallunku fadhiya inoo fuliyaan war ninkii dilay ma la qabtay war taliyaha boolisku wuxuu yidhi hadduu fakado waxaa loo heestaa taliyihiisa iyo kuwii la jooga joogay waraskar badanoo intay shacab dileen tiirka la geeyey waa arkayeene maxaa ku dhacay midaamedhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii warkalamaanay waxaa la yidhi ayagoo mid ahoon lahayn midhiiyo xoogtoona mooryaan qawaariijahoo joogtay minankeenna oo inay jid miinaysa iyo dhagar maleegaysa oo wada magaad falxum oo qaycad laga meershay bacadweyne maantana haddii loogu muruq sheegtay oo saaka muunaydii hore mootar la cunsiiyey kumaan doos la soo miidhay iyo macawisleydeenni yaa maraajaleeciyo ku helay midixi geesoode wax la sii majiiriyo waxay meyd ka tegayeenba magaaladii in bari laga marshaan ugu maqaala hooyoyla'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno xubintii kalabanayd maqlayseen gudahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankeenad kala socoteen warbaahinta kulmi anigoo cabdicaiis aa barnamijka sameeyey cabdirasaaqaa farsameenayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka cumar dhuule hay ahaani nacabe iyo ereye kale ayaana ka mid ah nabadgelyo iga adkaysan ayaan le durka jooge adigu ilowde ayaan daran naftayda ii ka arkoote adyad kuma geysan iyo ayaan daran naftayda ika arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishayde